xildhibaanka xiran xirsi aadan rooblaa la yiraahdaa si aan wararka ku haynana magaalada ku xiran ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka wax xoga oo dhab ah kama haynin ay hadda laakiin xiritaankiisa sida aada umaqashiisantihiin baan umaqashiisanaa anaga aad baana uga xunnaa runtii mudanahaas muddo dheer buu weliba siyaasadda ku jiray labadi kun iyo ilaa iyo hadda afar iyo toban sanad ayuu baarlamaanka waddankana ka tirsan yahay wasaarado kala duwanna wasiir buu ka noqday marka waad garan kartaa eh, xildhibaan wadan ama wasiir wadan in la xiraa sabab keeni kartaana aan abaano ma jirto laakiin de waxay ahayd in haddii khalad jiro lagu soo celiyo wadankiisii halkaana dacwad ay ka socoto magarata marka xildhibaanada sahal laguma xiri karo xukuumaddana waa lala xiriiray eh, safaaradda soomaalida adisababana eh, waa lala xiriiray